رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkii rawdat lanwaar ayaan ku jirnaa weli waxaa noogu soo dambaysay reer madiine oo si ba-an u soo dhoweeyey rasuulka hadaladoodiina ka mid ahaa طalaca albadaru calayna min haniyaati alwadaac wajaba ashukru calaynaa maa dacaa lilaahi daac ayuha almabacuufa fiina ji'ta biاlamri almutaaci saasay markaa ku soo dhoweeyeen wa kaana wuxuu ahaa rasuulu ullaahi rasuulkii allana sala allahu calayhi wasalam laa yamuru midaan la soo marin buu ahaa bidaarin daar oo min duuri l ansaari reer ansaar daaraheeda ka mid ah ilaa akhaduu waxay qabanayeen bikhitaami naaqatihi hashiisa hogaankeeda hashiisa hoggaankeeda ayay markaa qabanayeen mar walboo xaafad ama daar iyo guri oo guryaha ansaar ka mid ah hashiisa naaqada waxa ay ku xiraantahay hoggaanka ah ay markaa qabanayeen yaquuluuna ayagoo odhanaya halumma ilaya kaalay xaggeena alcadadi tiro waalcudati diyaargarow iyo waasilaaxi hub iyo waalmanacati difaac intaasba waa kuu haynaaye noo imow rasuulkii ilaahayow kaalay xaggeenna imow anaga nala joog waayo waxaan haynaa tiro ciidan ah waxaan haynaa diyaargarow aan ku diyaargarownay difaacaaga waxaan haynaa cuddo iyo hub iyo eh, macnaha silaax iyo manaca waa difaaci fa kaana wuxuu ahaa rasuulkuna yaquulu lahum mid u dhahaa khalluu u baneeya war u daaya sabiilahaa jidkeeda jidkeeda u dhaafa ayuu markaa rasuulku dahayay fa innahaa ayadu hashuu ula jeedaa ma'muuratun way amran tahaye xag rabbi ayaa laga soo amraye hashaan dhaafa oo sii daaya falammaa goortii wasalat ay soo gaartay annaaqatu hashii ilaa mowdici almasjidi annabowiy meesha hadda masaajidka nebiga uu ku yaalo mowdaca iyo booskaa mar allaala markii ay soo gaartayna barakad way jilba jabsatay way fadhiisatay oo meesha ayay markaa fariisatay kuna jilba jabsatay hashii fabarakadne way fariisatay falam yanzil ma uusan ka degin rasuulkana canhaa hashi xaggeeda markay fadhiisatay kama degin nebiga xataa nahadad ilaa haddana ay hinqatay booday way istaagtay haddana oo way hinqatay wa saarad way socotay qaliilan in yar humma iltafatat way milmilicsatay reedaha iyo dhinacyaalkaysaa u fiirfiirisay hashi wa rajacad way soo noqotay fabarakat waxay haddana ku jilbajabsatay ku fadhiisatay fii mowdiciha alwali booskeedii hore mowdiceedii iyo booskeedii hore ayay haddana fadhiisatay fanasala waa uu ka degay rasuulkana canhaa xaggeeda hashii uu saarnaa ayuu markaa ka degay markii mar labaad ay fadhiisatay fa jacala annaasu dadkiina waxay guda galeen yukallimuunahu inay kala hadlaan rasuulka fi nnusuuli soo degitaan calayhim korkooda inuu ku soo dego guri walba reer walba xaafad walba kaaba qabiil walba wuxuu ku dadaalayay inuu nebigu ku soo dego dadku way kala caqli badan yihiin intay dadku nebigu la hadhadlaayeen annaga nagu soo deg annaga nagu soo deg ay u lahaayeen wabaadara abuu e, ayuub alansaari abi ayuubkii reer ansaari ahaa asaga wuxuu u degdegay radia allaahu canhu wuu u degdegay waa degdegay oo fa adkhala wuxuu geliyey raxlahu nebiga alaabtiisii fii beytihi gurigiisa ila soo deg iyo gorgortan mabuusan gelinba suu u socday shandadii rasuulku watay iyo alaabtiisii buu soo dafay markaasuu gurigiisii la galay fa jacala rasuuluullaahi rasuulkii allana wuxuu guda galay yaquulu inuu odhanayo almar'u maca raxlihi qofku alaabtiisuu micigiisa noqonayaa meeshii boorsadayda iyo cafashkaygii la geliyey ayaan degayaa wa xaqiiqo in hadda laga soo bixiyo gurigiisao meel kale la geeyo ma aha qofka boorsadiisa meesha ay taallow degayaa iyo raxladiisa wa akhada wuxuu qaaday ascad ibnu zuraara wuxuu qabtay asagana bizimaami raaxilatihi gaadiidkee nebiga raaxiladiisii hoggaankeeda anigana midaan baan qaadanayaa buu yidhi fakaanat cindahu agtiisay ahaatay nebiga degitaanka gurigiisii ascad ibnu zuraare uu degi lahaa hadduu ku guul daraystay abuu ayuubna uu ku guulaystay waxii gacantiisa qabanaya waa hashii rasuulkee tii asagana la tagu qabsaday tii buu yidhi tanaa agtayda ahaanaysa gurigiisa ayuuna markaa la aaday wasaabaqa way tartameen way tartameen saraa'at اlansaari ansaar kuwoodii ashraafta ahaa saraaradii reer ansaareed waxay ku tartameen fi istidaafati rasuuliillaahi rasuulka istidaafadiisa macnaha rasuulka ee martiqaadkiisa ama soo dhoweyntiisii yay ku tartameen fa kaanad waxay ahayd aljifaanu xeerooyinkii ta'tiihi kuwa uga timaadaa minhum ashraafta ansaareed kulla laylatin habeen walba ayaa xeerooyinkii oo raashin ku jira yaa nebiga loo keeni jiray sal alla calayh wasalam famaa min laylatin layla ma ahaanin ilaa hadday layle ahaato waa habeeni wa calaa baabihi nebiga albaabkiisa waxaa laga helaye oo yiilay athalaathu aw ilarbac oo minha saddex ama afar xeerooyinka ka mid ah afar ama saddex xeerooyinka ka mid ah ayaa markaa laga helayey guriga albaabka rasuulka hijratu caliy cali hijrooshihiisii iyo wa luxuuquhu soo kadabategitaankiisii uu ka daba tegey ama uu soo haleelay birasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam cali baa haddana soo hijroonaya cali waan soo sheegnay markuu rasuulku soo baxayey waata firaashkiisa lagu soo dhaafay waa meeshii nebiga dilka lagugu samayn lahaa ninkii seexday ayuu markaa ahaa idan cali waa soo baxayaa wuxuuna soo haleelayaa inuu nebigu ka daba yimaado sala allahu calayh wasalam wama katab wuu ku nagaaday cali bni abi aalib radia allahu canhu bimakkata maka ayuu ku nagaaday bacda annebiy nebiga ka gadaal sal allahu calayh wasalam alaaan saddex maalmood saddex maalmood ayuu ku nagaa wa addaa wuxuu ka soo guday wadaa'ica kaanad cinda rasuuli illaahi ammaanooyin rasuulka agtiisa tiilay oo nebigu bacdamay aad u taageeri jireen oo ay aaminsanaayeen xataa amaanaadka rasuulkay u dhiiban jireen sala allahu calayh wasalam hadda hadduu rasuulku ka soo baxay calina uu iska soo baxo haddow dacayd bay suuqa gelinayaanoo nin fiican inuu yahay buu sheeganayaa nebiguu sheeganayaa shilimaadkii dadkuu la baxsaday dacayd noocaasay suuqa gelinayaan saysan u dhicin xikmadda cali loo reebay waxaa ka mid ahaa amaanaadka nebiga uu haayey inuu ka soo bixbixiyo kana soo gudo wa makaha wuu nagaaday cali bni abi aalibin bimakkata bacda annebiy nebiga ka gadaal sala allahu calayhi wasalam alaaan saddex wa addaa wuu ka soo guday saddexdaas maaluu gudahayey wadaa'ica ammaanooyinkii cinda rasuuli illaahi rasuulka agtiisa ahaa liahli maka uu u haayey markuu ka soo faraxashay qof walba ammaanadii nebiga uu u haayey uu ku soo wareejiyey humma kadib kharaja wuu soo baxay cali maashiyan asagoo lugaynaya calaa qadamayhi gomdihiisa lugihiisuu ku socdaa dameer ma saarna faras ma saarna asagoo ku lugaynaya min makka ilaa madiina ayuu lugihiisa ku soo socday xataa laxiqa ilaa uu uga daba yimid uu ku haleelay rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalam biqubaa'i quba meesha lagu magacaabo quba meesha lagu magacaabo ayuu nebigu ku haleelay uu markaa uga daba yimid wanazala cali wuxuu ku degay calaa kultuun dilhadni dushiisa hijratu ahli lbeyt ahlu beytkii haddana soo hijroonaya ilaa nebiga wuu ka soo tegay dadkiisii gabdhihiisii caruurtiisii ehelkiisii xasiskiisii wuu soo dhaafay keligiisuu la soo baxsaday asagii abuubakar walama staqara markuu ku sugnaaday rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalama bilmadiinati magaalada madiina arsala wuxuu adeeg u soo diray zayd ibnu xaarifa zayd ibnu xaarifa ninka la yiraahdo ayuu soo diray iyo wa abaa raaficin ilaa maka makuu u soo diray rasuulku mar allaala markuu madiina ku sugnaaday wuxuu soo diray zayd ibnu xaarifa iyo abaa raafic maka kulaabtoo bax maka aada buu yidhi faqadimaa way la soo galeen bifaadimata faadimo wa ummi kulhuum oo bintay nebi nebiga gebdhihiisa ka mid ahaa sala allahu calayhi wasalam caruurta nebiga iyo wuxuu u diray gebdhihiisa inay soo kaxeeyaan waxay kaloo soo wadeen wa biummi lmu'miniin mu'miniinta hooyadood waa sawda wa ummu ayman oo nebiga soo korisay wa usaamat ibnu zayd oo xibbigii nebiga ahaa wa kharaja macahum waxaa la soo baxay dadka nebiga ehelkiisa micigooda cabdullaahi ibni abi bakarin wa abuubakar canugiisa cabdullaahi ibni abi bakarna wuu soo kaxeeyey biciyaali abibakarin abibakar ciyaalkiisa umu rumaan buu soo kaxeeyey caaisha hooyadeed ahayd wa asmaa binti bakar wa caaisha radia allaahu canhum wa canhunna ajmaciin saxaabada iyo dumarka saxaabiyaadka ah ilaahay naxariistiisa iyo raadi ahaashadiisa korkooda ha ahaatee intaasna waa laga daba keenay wadaalika arrintaa waxay ahayd oo ahlubeytka nebiga la soo kaxeeyey bacda sittata ashhurin lix bilood kadib min hijrati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam hijradii nebiga lix bilood kadib ayay markaa ahayd hijratu suhayb suhayb baa haddana soo hijroonaya suhayb ayaa haddana soo hijroonayoo soo baxaya wahaajara waxaa soo hijrooday oo kale suhaybun suhayb bacda rasuuliillaahi rasuulkii alla kadib sala allahu calayhi wasalam walamaa goortii araada uu doonay waa suhaybe alhijrata hijrada xajazahu waxaa hor istaagay almushrikuuna mushrikiintii mushrikiintii ayaa xajistay nebigoo way hor istaageen fatakhallaa can amwaalihi wuxuu u baneeyey ee uu siiyey can amwaalihi maalkiisa xaggii lahum ayaga oo macnaha mar allaala markay hor istaageen ayay dhaheen bixi maysid wallaahi buu yidhi nin raam ahoo shishka ku dheeraan ahay intaa leeb ama fallaar ee aan haystaad u jeedaan ilaa midba mid aan idinkaga dilo gacan igu dhigi maysaan waayo rajul raami baan ahay aad shishmada ugu dheereeya markay arkeen ninkan dhibkiisa iyo inay waxba ka qaadi karin yeedheen sucluug adoo ah oon maal wadanin aad noo timid makaad xoolaha ku yeelatay naftaada iyo xoolaha maba isla bixaysidba ka warrama buu yidhi haddaan dhammaan idin siiyo maalkeyga kulli haddaan idinku wareejiyo waayahay bay dhaheen saabuu tilmaamayaa fatakhalla waa u baneeyey can amwaalihi maalkiisa lahum ayaga waa u kala dhex baxay macnaha qaata buu yidhi wa kaanad waxay ahayd xoolihiisa kahiira kuwa aad u fara badan fa khallow sabiilahu jidkiisay u sii daayeen markay hantidii la wareegeen ma hanti buu rabaa nebi maxamed inuu u taguu rabaa sala allahu calayh wasalam wuxuu rabaa rasuulku meeshuu ku nool yahay inuu ku noolaado wuxuu rabaa nebi moxamed inuu ku indho doogsado sidaa darteed ayay xoolihiisu fara badnaayeen fakhal fakhallow way u banneeyeen ayagana sabiilahu jidkiisa falamaa goortii wasale uu gaaray waa suhaybe almadiinata madiino wa qasa uu uga sheekeeyey cala alnabiyi sala allahu calayhi wasalam qisatahu qisadiisii dhacdadiisa qaala rasuulku wuxuu yidhi rabixa albaycu abaa yaxya beecii wuu faa'iiday abaa yaxyow abaa yaxyow beecaadii waa mid lagu ribxay wa abuu yaxyana waa kunya suhayb radia allaahu canhu sahayb baa lagu kunyeyn jiro oo la dhihi jiray abuu yaxya almustadcafuuna dadkii la taag daraystay haddana mustadcafiin waa kari waayey inay maka ka soo baxaan wa xabasa almushrikuuna mushrikiintii way xabiseen bacda almuslimiina muslimiinta qayb ka mid ah can ilhijrati hijradii xaggeeday ka xabiseen hijradii xaggeeday ka xabiseen wa cadabuuhum way cadaabeen wafatanuuhum way fidnaayeen can diinihim diinkooday ka fidneeyeen diinkoodiibay ka fidneeyeen minhum mustadcafiinta waxaa ka mid ahaa alwaliid ibnu اlwaliid wacayaash ibni abi rabiica wa hishaam bin alcaas raggaasaa ka mid ahaa mustadcafiin bay ahaayeen gacantaa lagu dhigay meelay ka soo baxsadaan ama ay ka soo baxaan bay waayeen mustadcafiinta la tawardaraystay oo la daciifsaday wa xabasa almushrikuuna mushrikiintii waxay xabiseen bacda almuslimiin muslimiinta gobolka mid ah waxay ka xabiseen ay ka hor istaageen can ilhijrati hijradii xaggeeda wa cadabuuhum way cadaabeen wa fatanuuhum way fidneeyeenoo waxay ka imtixaameen can diinihim diinkooda minhum waxaa ka mid ahaa alwaliid ibnu alwaliid wa cayaash bin abi rabiica wa hishaam bin alcaas fakaana rasuulu ullaahi rasuulkii allna wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yadacuu mid u duceeya lahum ayaga ragga mustadcafiinta wuxuu ugu ducayn jiray fi salawaati salaadaha wayadacuu wuu habaarayay rasuulka calaa man xabasahum dadkii xabisay oo min kufaari quraysh quraysh gaaladooda ka mid ahna salaaduu ku habaaray rasuulka wa haada aslu lqunuud waa qunuudka asalkiisa asalka qunuudku saasuu markaa ahaa wa bacda xiin wakhti kadib qaama waxaa istaagay bacdu lmuslimiin muslimiinta qayb ka mid ah bicamalin shaqaday u istaageen camal butuuliyin geesinimo ah jariyin dhiiranaasho ah muslimiintii qayb ka mida markay cadaadiskii u adkaysan waayeen camal bay u istaageen iyo howlgal geesinimo ahoo dhiiranaasho ah akhrajahum uu uga saaray ilaahay bidaalika arrintaa waa camalka geesinimada ah min qaydi alkufaari kaafiriinta qaydkoodii xarigooda fahaajaruu markaasay u soo hijroodeen ila almadiinati madiina xaggeeda madiine xaggeeday markaa soo aadeen munaakhu lmadiinati deegaankii madiina madiine habkii loo degay iyo deegaankii waaye walamaa goortii nasala almuhaajiruuna muhaajiriintu ay soo degeen bilmadiinati magaaladii madiina asaabahum waxaa asiibay hamun murug wa xusnun iyo tiiraayo murug iyo tiira ayaa markaa asiibtay lifiraaqihim faaruqitaankii ka tegitaankoodii ardahum dhulkoodii ay ka tageen iyo wa diyaarahum guryahoodii allatii taasoo nashaxuu biha ku koreen oo wataracracuu fiiha oo ay barbaareen dhulkii iyo aladii ay ku barbaareen markay ka tageen murug baa asiibtay markaad safar gasho meel kugu cusub aad tagto wax badan baad indho taagtaagaysaa wax badan baa lababiyood ku qabanaya wax badan baadan la qabsan karin ilaa meel kastoo lagu si kasta ha u fiicnaatee maalmaha ugu horeysa waxay kaa gaaraysaa maxaa ku keenay maryaa ku celiyo iyo wixii markaa la mid ah ilaa qofkuu kala qabsado idan dhulkii ay ku koreen oo ay ku barbaareen kaasay markaa u hiloobeen walamaa nazala markay soo degeen almuhaajiruuna muhaajiriintii bilmadiinati madiino asaabahum waxaa asiibay hammun murug wa xusnun iyo tiraayo lifiraaqihim faaruqitaankooda sababtiisii buu ku asiibay ardahum dhulkoodii wa diyaarahum diyaartoodii ay markaa soo faaruqeen allatii dhulka iyo diyaartaasoo nasha'uu biha ay ku koreen wa taracracuu fiiha ayna ku barbaareen fa akhaduu e, waxay guda galeen yadkuruuna inay xusuusanayaan tilka alarda arda dhulkaa asaga ah dhulkii maka ahaa oo ay ka soo tageen inay xusuusanayaan oo wayaxinuuna ilayha ay u hiloobayaan inay xaniin iyo hilow uu u qabanayo wazaada waxa u kordhiyey daalika arintaa wasaada daalika arintaa shiddatan si xoog badan macnaha in hilow iyo dhulkii ay u xiisaan waxaa ku ziyaadiyey ana almadiinata madiino kaanad waxay ahayd min awba'i ardillaahi dhulka ilaahay meesh ugu cudurka badan bay ahaan jirtay meesha ugu duumada iyo kaneecada iyo qaniinka badan ayay markaa ahayd macnaha waa arada ilaahay meesha ugu cudur badan bay markaa ahayd taana hilowgii makay u ziyaadisay ana almadiinata madiino kaanad waxay ahayd min awba'i ardi illaahi ilaahay dhulkiisa meesha ugu meesha ugu cudur ka badan falamaa markii nasaluu ay degeen bihaa madiina asaabathum waxaa asiibtay saxaabadii qayb ka mida xuman xumad andhaa asiibtay iyo wa anwaacu noocyo oo min almaradi xanuunka markaa ka mid ah nooc xanuunka ka mid ahna markaa wuu asiibay fadaca nabiy nebigaa u dubaryey rabbahu rabbigii caza wajal intaa kadib nebiga alla tuugay wa qaala wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow xabib na jeclaysii ilaynaa xaggeenna almadiinata madiino ka xubbinaa maka maka jacaylkaanu qabna oo kale ka xubbina jacaylkeena aan jecelnahay maka oo kale aw ashadda ama mid ka daran wasaxixaa ilaahu noo caafimaad yeel xanuunyada iyo waxyaabaha meesha yijaala caafimaad noogu beddel wa baarik allow barakay fii saacihaa suuskeeda wa muddihaa iyo madaalkeedaba ilaahu noo barakay koombada madiina iyo suuska madiina allow noo barakay barakada amase barakada maka mid ka daran oo kale wanqul ilaahayow rar oo waxaad nooga rartaa xumaahaa qaniinkeeda qandhadeedii cudurkeeda allow naga rar fajacalhaa allow yeel biljuxfati biljuxfata juxfa meesha lagu magacaabo juxfa meel la yidhaahdaa jirtee meesha naga geey weliba rasuulku waa tuub waxaan ku riyoobay islaan qaab daran oo si hanaan fiican aan lahayn timaheeda ay ashcad iyo basaasan ayadoo dhan la dayi karin oo intay madiina ka baxday juxfo tagtay maxaad ku fasirtay cudurkii oo ka baxay madiina meeshaana tegey madiina iftiintay madiina sharaf yeelatay madiina magaalo noqotay juxfana baaba bay noqotay saa darteed ayaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow guuri wanqul ilaahow rar xumaahaa qandhadeeda iyo xanuunkeedana allow naga guuri fajacalhaa ilaahayow yeel diljuxfa juxfa naga gey wa ajaaba allaahu ilaahay baa ka ajiibay nebiga ducaa'ahu baryihiisa sala allahu calayh wasalam wa ajaaba allaahu ilaahay waa ajiibay ducaa'ahu baryihiisa rasul rasuulka sal alla aleh wasalam faistaraaxa way raaxaysteen almuslimuuna muslimiintiina min alamraadi xanuunyihii bay ka raaxaysteen wa axabuu waxay jeclaadeen almadiinata madiinay jeclaadeen madiina ayay jacayl u qabeen in laga fujiyo yaaba la awoodi waayo markii dambaba meel qiimo badanoo sharaf badan bay markaa noqotay acmaalu rasuuli illaahi baanu gelaynaa fi lmadiinati almunawara howlihii nebiga uu qabtay sala allahu calayhi wasalam markii uu tegay magaalada madiina wabillaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam